asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu waa lansaar sturio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar sturio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wa wacalaa aalihi wa asxaabihi waman waalaah amaa bacdu alfaslu an ayaa horeysa kolkaasaa adila alcaqliya kadib imaanaysa aladila alcaqliya naqliya waa soo akrinay waxaynu ku jirnay aladila alcaqliya kii koowaad baan sheegnay laba boga lix iyo tobnaad wey lix iyo tobnaad wey marka aladila alcaqliya ayaynu kii labaad maraynay wujuudu kalaamihi daliilka caqliga ah ee eebba wujuudkiisa lagu garanayo waxaa weeye wujuudu kalaamihi eebba weyne subxaanahu wa tacaala hadalkiisii baa jooga xase eebbe ka adkaa uunka wajalla weynaa eebbe bayna aydiina dhexdeenu yaalla ilaahay hadalkiisa qur-aankii ayaa horteenni yaalla bayna aydiina naqra'uhu bialsinatina carabkeenaan ku akrinaa wanatadabbaruhu macnihii baan dhuuxaynaa wanafhamu macaaniihi eebba hadalkiisa ulajeedadiisa ayaynu garanaynaa faahwa idan hadalka eebbee dhexdeenna een akrinayno een macnihiisii garanayno een dhuuxayno ayaa daliilun ah midna tusinaya calaa wujuudihi wujuudillaahi tabaaraka wa tacaala eebbaweyne jiritaankiisa uu jiro ees la helan yahay waxaa u daliila warkiisa casakaadka addoommada oo jalla weynaayo sababkana waa maxay liannahu arrinka waxaa weye yastaxiil inuusan suuro gelaynin kalaamun hadal bilaa mutakalimin wax ku hadlay uusan jirin macquul maaha wax caqliga rumaysanaya ama la garan karaa maaha war baa la maqlaa wax yirina male liannahu yastaxiil waxaan suuragalahayn dhici karin kalaamun hadal ilaa mutakallimin mid ku hadlayna uusan jirin walaa qawlun erayna ma dhici karto mustaxiil wey biduuni qaa'il ereygan qof yirina uusan jirin fa kalaamuhu eebbaweyne hadalkiisa qur-aanka iyo xadiidka qudsiga tacaalaa korahaya daalun wuxuu ku tusinayaa calaa wujuudihi eebbaweyne jiridiisa korkeeduu ku tusinayaa walaa siyama waxaan wax lamidana jirin wa ana kalaamahu eebbaweyne hadalkii tacaalaa korahaye qad ishtamal hadalka eebba wuxuu kulansaday calaa amtani tashriicin sharci la jideeya kan ugu ada korkiisa carafahu naasu udad aqoonsaday oo waxa kan basharku sameeyo oo ama qawaaniinta la dejiyo ama culamada kutubta ay aliifto waxaasoo dhan waxaa ka adag waxaanu eebba jideeyey uunkiisana u jideeyey amuu faray oo ha yeela uu yihi amuu yihi yaan la yeelin oo uu ka reebay walaa siyama waxaan wax lamidaba jirin wa ana kalaamahu eebba hadalkiisa tacaalaa koraaye qad ishtamala hadalkeeba wuxuu kulansaday calaa amtani tashriic waxaa la jideeya kan ugu ada korkii carafahu nnaasu dadba weligii u aqoonsaday wa axkami qaanuun xeerkan ugu adag ugu sugnaan badan xaqaqa sugay alkhayra wanaag alkasiira fara badan lilbashariyati dadka oo waxaan eebba uu jidayey dadkii ayuu khayr badan u sugoo lagu gaaray kama shtamala sida hadalka eebba uu kulansaday calaa asdaqi annadariyaat waxyaalaha nadariyaadka la yiha kuwa ugu run badan korkeeda amhiluu noo keeni doonaa alcilmiyati loo oo wixii uu sheegay qur-aanka sidii u sheegay unbuu ku yimid wacala alkasiir in badan korkeed uu qur-aanku sheegay min alumuuri arrima kamida mida ah alkaybiyati qarsoonay wuxuu qur-aanku sheegay arrimo qarsoon wax wakhtigoodiiba la gaarin oo qiyaamada iyo maalinteeda waxa dhacay ama wixii lasoo dhaafay ee intaan ummaddaanba la abuurin dhacay arrimaha qeybka ayuu qur-aanku sheegay walxawaadiis dhacdooyin buu qur-aanku sheegay ataariikhiyati loo nisbeeyey wa kaana wuxuuna qur-aanku noqday ama kalaamka ilaah saadiqan mid runaa fii kulli daalika waxa uu sheegay qur-aanka dhammaantii mid ku run sheega ayamaa sidqin runtan ugu kaamilsan wey falam yaksir ma gaaban calaa tuuli zamaan wakhtiga dhirirkiis iyo lala qabo xukmun ma gaabanin min axkaami sharacii ka mida oo xukunkii eeba ka baxsan lama helin kun iyo afar boqol iyo dheeraad sano ka hor buu qur-aanku soo degay kolkaa wax dhacay intaa ka dambaysay oo xukun la waayey ma jiro wasadaqa allaahu fii qowlihi maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan qur-aankaa gudihiisa waxaan uga tagnayba lama arko wakamaa qaala casa min qaa'il wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wuxuusan qur-aanka caddaynin male walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay inan wax walboo dhan baa la kala dhigdhigay kolkaa hal xukun oo waxyaalaha dhacaya kun iyo afar boqol iyo dheeraad sana la maraayo ilaa yowmi alqiyaama qur-aankaa ka tatabwey kolkaa wixii dhacoo dhan qur-aanka waxaa looga helaya meel uu ku xusay waxyaalaha basharka la weynaaday waxyaalihii dhacayna u dambeeyey waxaa ka mid a fuulid cir baa la fuulay laleey hadday suuro gasho oo inuu bani aadam cir fuulay ay dhacdo qur-aankuna wuxuu sheegay markuu soo degay fii suurati alancaam oo maki ah baa eebba tilmaamayay subxaana qofka hanuunsan iyo kaan hanuunsanayn yuu laba tilmaanood u keenay kolkaa qofkaan hanuunsanayn dhibaataduu kala kulmaaya khayrka iyo siduu ugu culus yahay waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa tashbiih arag qofkaan hanuun sanayn sida cibaadada salaada khayrka ula adag yahay oo xabadkiisu ciriiri uga noqonayo u sharmaysa dhuuntiisa waxay la mid tahay midka cirka fuulaya say dhuuntiisa u sharmayso kan cirka fuulaya hawadan oksijiinka la yihaa kaanamaa yasacadu fi samaa cirka ka fuulaya siday neefta ugu esheento oo xabadkiisa xariiri u noqdo yaa midkaan hanuunsanayna waxabadkiisa xariiri wey idan falam yaksir yaksur ma gaabanin calaa tuuli zamaan waktiga dhirirkiisiiya lala qabo xukmun xukun ma gaabanin min axkaami sharaa'icihi eebba hadalkiisa wixii uu jideeyey xukumyaalkeeda waxayan ka gaabanin can taxqiiqi fawaa'idihi faa'iidadiisii xaqiijinteeda mahma ikhtalafa azamaan zamanka a iskhilaafo waalmakaan meeshay wuxuu ku dhaceen haba iskhilaafdo walam tanqadi ma burin tantaqid ma burin fiihi ilaah warkiisa adnaa nadariya nadariya midda ugu yar ma burin oo suu qur-aanka u sheegay wax kama noq wax kama halaabin oo wax kama lagama waayin min tilka nadariyaad mida alcilmiyati loo nisbeeyey walam yatakhallaf mana guub noqonin fiihi warka eebbe haybun wax qarsoono uu sheegay inaan wakhtigiisii la gaarin ha joogto wax habsaamay ma leh waaxidun haybkaasoo mida mimaa kii ka mida akhbara bihi uu warka eebba sheegay min alumuuri alkhaybiya arrimihii qarsoonaa kamaa anahu sida uusan lam yajru ugu dhiiranin mu'arikhun qof taariikh ka hadlay kaa-inan mankaan qofkuu roqdaaba ha noqdo oo dadka taariikhda ku faradhuubane aada u yaqaan wixii qur-aanku sheegay inay ku beeniyaan abadan kamaa annahu lam yajuu ma dhiiran mu'arikhun qof taariikh aqoona kaa'inan ha ahaado taariikh aqoon man qaal qofkuu ahaanayo calaa an yanquda inuu biriyo qisatan sheeko min alqisaasi kamida sheekooyin alcadiidati tirada badnayd allatii sheekada uu dakarahaa sheegay qur-aanka qofa yakdibuhaa uu ku beeniyo taana weli ma dhicin aw yaqwa mu'arikh u xoog hela lama arkin calaa takdiib aw nafyi xaadiida dhacdo inuu diido ama beeniyo min alxawaadiidi arrimaha dhacay ka mida ataariikhiyati loo nisbeeyey alatii dhacdada uu ashaara tilmaamay qur-aanka ama kalaamka eebe ilayhaa dhacdada aw fasalaha amuu kala dhigdhigay haddaba wixii qur-aanku uu sheegay haddii wax ka beenooba lala yahay xaqliga marka muxuu garan karaa fa mithlu haada alkalaam warkaan iyo wax lamida warkii alxakiim ee murtida badnaa assaadiq ee runta ahaa yuxiilu alcaqlu caqliga wuxuu diidaya albashariyu loo nisbeeyey an yansibahu warkaanaan beenoobeyn ee murtida ku dhacan tahay inuu u haneeyo ilaa axadin qofna min albashari ka mida sababtaan bashar loogu aanayn karin waa maxay id huwa warkaan isaga qur-aanka uu sheegay fawqa fawqi ilbashar bani aadamka awooddiisa mid ka sarreeya wey wa mustawaa macaarifihim bani aadamka aqoontiisa heerkeedii waa ka sarreeya wa idaa badala hadduu buray an yakuuna inuu noqdo qur-aanka kalaama basharin dad hadalkii fa huwa qur-aanka kalaamu khaaliqi lbashar dadka allihii uumay warkiisii wey wa huwa qur-aankuna daliilu wujuudihi eebba weyne jiritaankiisa midna tusinayo tacaala eebba korahay wa cilmihi aqoonta eebbe uuna tusinaya wa qudratihi awoodda eebbe ayuuna tusinaya wa xikmatihi murtida eebbe ayuuna tusinaya daliilka saddexaadee caqliga ah daliilka saddexaad ee bal lagu garanayo wujuudu haada anidaam habkan jira wey addaqiiq ee yaab kale aada u saxan almutamathil ee ay tilmaamayso fii haada fii haadihi sunan baa tilmaanta alkowniyati loo nisbeeyey fi lkhalqi xagga abuuridda iyo watakwin ahaysinta khalqiga iyo takwiinka laba macno ayaa loo kala wadaa khalqiga wixii si caadi a ah u dhasho wey sida dadka iyo duunyada iyo dugaagoo kale kaasoo kale khalqi baa la odhanaya takwiinkase waa wixii amar eeba ku samaysmeen la dhalin sida habeenkiiyo iyo maalinka oo kale cirka iyo kale badda iyo bariga iyo baxalka dhagaxa iyo geedaha iyo caradoo kale wixii noocaas oo kale aan dhalanin takwiin baa la yihi khalqina wixii sideen oo kale dhaxan ka abuurmay siyaalo ku samaysmaa la yihaah kolka wixii lawumay ama wixii takwiina ee la ahaysiiyey labadaba wa tanshi'a abaabulka iyo abuuridda iyo wa tadwiir wixii oo la hore mariyo lisaa'iri ilkaa'inaati waxaa ahaaday oo dhan alxayati ee nool bihadihi fii hada alwujuud adduunka gudihiisa fa ina jamiicahaa wixii la haysiiyey iyo wixii la uumay giddigood khaadicun wuxuu u hoganayaa oo soo simanaya lihaadihi sunan waddooyinkii eebba jideeyey mutaqayidun wuxuu ku xirmayaa biha waddadii eebba jideeyey laa yastatiicu ma awoodo alkhuruuja bixid canhaa cani sunan sidii ugu talagalay inuu ka baxo ma awoodo bixaalin sina ugama bixi karo min alaxwaal siyaalo ka mida misaal soo dhow qabso fal insaanu dadka mathalan haddaynu dadkii ku miisaalino yaclaqu ilmagaleenkuu ku dhagaa insaanka nudfatan isagoo dhacaana goortay labada waalid kulmaan oo dhacaanka isku daraan sidii qur-aankuu tilmaamay falyandur ilinsaanu mima khuliqa khuliqa min maain daafiqin yakhruju min bayni sulbi wa taraayib taraayibka alxamaha wey dhaxalka haweenkaa ka yimaad dhabarkana ka raggaa ka yimaad kolka laba dhaxaan oo midna dhabar ka yimid waa kii adooga midna kalxamaha ka yimid waa kii hooyada oo isku darantay baa insaanka laga umay waa asaaskii koobaadu kolkaa ilmo galeenka alam nakhluqkum min maain mahiinin fajacalnaahu fii qaraarin makiinin ilaa qadarin macluumin faqadarnaa fa nicma qaadiruun labada dhacan meeshay isugu tagaayaan ilmagaleenkii wey ilmagaleenkii dox ka mida yay ku dhagaayaan labadii dhacan arbaciina yowman afartan beri dhacanimadiibuu ahaanaya meel ilmagalaanka ka mid oo doxa yuu ku dhegnaanaya afartankaa markay dhammaato buu xinjir isu bedelay waa sidii eebbo ugu talagalay wuxuu haddana ahaanayaa xinjirtaas afartan beri laba afartan baa dhammaatay markaasuu isu bilaabayaa hilib xinjirtii baa hilib noqotay afartan buu hilibka ahaanaya saddex afartan boqol iyo labaatan habeen wey bil ahaan haddii loo sheegana afar bilood wey markaa kadib baa inta la suureeyo nafta lagu afuufaya sidaasu eebba ugu talagalay saasuu ku soconaya si kale wax ku abuurmi maayaan xadiidka cabdullaahi bni mascuud yaa sidaa sharxaya ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi baa lagu kulmiyaa arbaciina nudfa arbaciina calaqa arbaciina mudqa uma yunfak fii ruuxa lagu anfaya marka miisaan wuxuu usoo qaatay insaankii falinsaanu dadka mathalan haddaynu usoo qaadana tusaal yaclaqu waa dhagaa nudfatan isagoo dhacaana fi raximi ilmagaleenka gudihiisa ayuu meel uga dhegaa suma ka gadaal tamuru waxaa marta bihi insaankii adwaarun heerar cajiibatun yaab leh oo waa xinjirtii iyo hilibkii iyo dadnoqoshadii sii weynaantii ilaa uu ka soo baxa wey laa dakhla faragelin liaxadin axad qofna uma sugnaanin hayrillaahi aan eebba ahayn fiiha axwaasha uu maraayo axadogoo ku shaqale oo meeshaasi shaqa ku leh ma jira yakhruj insaankii baa soo baxo dhasha bacdaha maraaxilkaa heerarkaa uu maray ka gadaal basharan isagoo dada sawiyan isku tocsan haadaa misaalkaas waa fii khalqihi uumidii la umay iyo wa takwiiniha ahaysiintii la ahaysiiyey intaa waa intuu xaloosha ku jiray hadduu dhashoo banaanka yimaado maxaa dhacay isagoo ilmo yaroo muluquu imanayo in yar buu u weynaanayo fogaa buu la ekaanaya naaskuu ka go-aya waa soconaya waa sii weynaanaya wahaakada ilaa saddex iyo soddon ilaa afartan uu ka gaaro kor buu u soconaya heerkaa markuu gaarana dib buu u soconaya taasna waa tanshaadii iyadana waa sidii eebba ugu talagalay saasuu ku soconaya markaa shiikha wuxuu ku yidhi wakadaalika sidaa uu ku abuurmay xaloosha alxaalu xaaladii lamid wey fii tanshi'atihi isaga abuuridiisa oo markuu abuurmay kadib uu dhashay iyo wa tadwiirihi markuu dhalinyaranimo ilmanimo dhalinyaranimo uu markaa nin xoog la noqdo kadibna uu dib u noqdo saasuu u tadawuraya oo u horamaraya fa min siban ilmanimo wa dufuulatin ilmanimadii buu ka weynaaday canug buu gaadhay ilaa shabaabin canugnimadii ka teg dhallinyaruu noqday wafutuwa waa xoogaysay ilaa kuhuula garmadow wa shaykhuuqa waa yeel saanuu ku soconayaayo kolkuu banaanka yimaad maraaxilku marayo iyo markuu xalool ku jiray maraaxilku marayo waa sidii eebba u jideeyey ee eebba ugu talagalay aladii khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiiran markaa wax walba intuu jaangooyey baa sidii u jaangooyey u ku soconaya inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wax la arkay idaylkii jaangooyaanu ku abuurnay jaangooyadaasi waxaa ka bixi kara male leh wa haadihi sunanu waddooyinkaa loo jideeyey alcaamatu guud ahaan fil insaani dadka iyo walxayawaan naflaha kale iyo waddadaa la jideeyey nafsuha iyada nafteedii wey fil geedihii waa sida waannabaati daaqii waa sida wa mithluhaa waxaa kaloo lamida oo sida loo maamula alaflaaku inta wareegaysata alculwiya ee kore iyo walajiraam jurmiyaalka asamaawiya in samada loo nisbeeyey fa inahaa iyadana jamiicahaa dhammaanteed khaadicatun waxay u hoganaysaa limaakii rubitat bihi lagu xiray min sunanin waddooyin eebaa laa taxiidu kama laxan karto canha wadadii walaa takhruju kama bixi karto can sixday ku jirto iyo say u socoto kama dhici karto walow xadatha hadduu dhaco maba dhacaye oo eebba salxadiisu ma xumaato ma gabowdo ma kala daadato ee walow xadatha hadduu dhaco an infarada inuu baxsaday silkaa xiriirkeedii uu baxsaday aw kharajad inay baxday majmuucatun koox min alkawaakibi xidigaha ka mida can madaaraatiha xayndaabkay ku wareegaysay hadday ka baxdo la alcaalamu dunidii waa rogmatay wantaha shaanu haadihi alxayaa nolosha aan ku jirnay haddana arrinkeedii waa dhammaaday wa ilaa qoraxda iyo dayaca iyo cirka iyo dhulka iyo habeenka iyo maalinka mid la arkaba sidii aabba ugu talagalay ayuu ku soconaya wasadaqa allahu fii qowlihi lashamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala leylu saabiqu nahaar wa kullun fii falaki yasbaxuun waalqamaru qadarnaahu waalqamara qiro kale wey qadarnaahu manaasil xataa caada kalcurjuuni ilqadiim markaasaa eebba yihi markuusaa noogu soo sheekeeyey dalika taqdiiru alcasiizi alcaliim ilaaha aqoonta badan ee awoodda badan jaangooyadiisii baa sidaa ah wax sidii ka bixi kara ma leh calaa mithli haadihi aladila adiladaasoo taasa iyo wax lamid a korkeed alcaqliya ee caqliga lagu garan karo almandiqiya ee maskaxdii amaanka waafaqsan wanaqliya ee lasoo raray xadiidkii tii hore wey naqliya sii xadiidka iyo qur-aanka ee lasoo raray asamciya rabbiga rasuul laga maqlay baa aamana almuslimu qofka muslimkaa ah rumeeyey ilaahi eebba weyne tacaalaa korahaye wa birubuubiyati rabbinimadiisii buu rumeeyey likulli shayin waxaa la arka dhammaantii uu rabbi yahay isaga u abuuray uuna hanto oos leeyahay uuna maamulo wa ilaahiyatihi isaga ilaahnimadiisa ay caabudaan lilawaliina intii inaga horreysay waalaakhiriin inta damboon ka midnahay wacalaa haada alasaas calaa haada alasaas dhagax dhigga korkiisa min aliimaan rumayn eebaa waalyaqiin sugid arrintaa la sugtaa baa tatakayaf waxaa haboobaysa xayaatulmuslim muslimka noloshiisa fii jamiici shu-uun arrimaheeda ideelkood gudaheed saasay ku habaysan tahay alfaslu thaani cashrikii koowaad baa dhammaaday cashrikii labaad baa bilowday cashrikii koowaad alimaanu bilaahi buu ahaa midka labaad alimaanu birububiyati rabinimadii aan soo sharaxnay waataynu niri rabinimada alkhalqu waalmilku watasarufu saddexaasaa kelimatu rab hoos imaanaysa uu wax la uumo hanasho la maamul la maamuloo lagu filaado wixii la uumay intaasaa rabbinima hoos imaanaysa alfaslu athaani cashirkii labaad alimaanu rumayn wey birububiyati illaahi birububiyati illaah eebba weyne rabbinimadiisii la rumeeyo tacaalaa korahaya likulli shay-in wax la arka dhammaantiis uu u rabbi yahay oo macnaa u umay oos leeyahay oos maamulow yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay birububiyatii eebbaweyne rabbinimadiisa tacaalaa korahaye fii kulli shayin wax la arka dhammaantii uu u rabbi yahay wa annahu eebbe laa shariika mid lale lahu oo eebbe la wadaagaa ma jiro fii rububiyatii eebbaweyne rabbinimadiisa rabbinimaha rabbinimada gudaheeda u lijamiici alcaalamiin uunka idaylkiisa uu rabbi yahay wax la wadaagaa male saasaana muslimku rumaysan yihi haddaad rumaysan tahay in wax lalaleeyahay kolkaa markeed ma jirto wadaalik sidaa muuminka uu rumeeyeyna waa lihidaayatillah eebba weyne hanuunintiisa tacaalaa korahaye lahu muslimka uu hanuuniyey awalan kolkii hore ilaah baa muslimkii ku hanuuniyey inuu eebba u rabbi yahay uu niday suma ka gadaal haddii eebba ku hanuuniyey kadib liladilla daliilyaal daliiliyaal baa rabbinimadiina tusinaya annaqliya rabbiga rasuul laga soo guuriyey bal caqliya eebba nagu abuuray oo garaada alaatiyati imanaysa haaniyan marka labaad aladilati naqliya wataynu nidhi daa'iman waa abadan adilada naqliga ayaa ka horeysa adilada caqliga kow daliilka koowaad ee naqliga ikhbaaruhu eebba weyne warramidi tacaala eebba koraaye can rubuubiyatihi isaga eebbaha rabbinimadiisii xaggeed baa wuxuu uga warramay binafsihi isaga eebbaha naftisaa ka warramay cid badiga warbixiya ma oran ee inuu rabbi yahay isagii naftiisii baa warramay id qaala markuu eebba yidhi tacaala koraaye bisanaa'i ammaan gudaheed uu calaa nafsihi eebbaweyne naftiisii korkeed ammaanayo ayaa wuxuu yidhi alxamdu lilahi rabb alcaalamiin alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi rabbiga gar lagu caabudaale allihii rabbi alcaalamiin uun idaylkii maamulayey hananayey abuurtayna wa qaal waxaa kaloos eebba yidhi fii taqriiri rubuubiyatihi eebbaweyne rabbinimadiisa isagoo sugaya ayaa wuxuu ku yidhi rasuulkaan la amraya qul rasuul suubano waxaad tidhaahdaa man axad waa kuma samaawaat ciraaryaal yaa abuuray oo leh oo maamula waalardi dhulalyaal yaa abuuray oo leh oo maamula weydii haddaad weydiisa hal jawaabay leedahay laba jawaab ma leh jawaabtu waxaa wey qul ilaah ilaah baa leh oo abuurtay oo maamulow oo qaal waxaa kaloo seeba yidhi fii bayaani rubuubiyatihi rabbinimadiisa sugudeeda fii bayaani rubuubiyatihi eebbaweyne rabbinimadii cadaynteedii gudaheedii wuxuu yidhi iyo wa uluuhiyatii eebbaweyne ilaahnimadiisa uu macbuud yahay cadayntuu cadaynayey wuxuu yidhi rabu samaawaat ciraryaal rabbigood iyo waalardi dhulalyaal rabbigood wamaa baynahumaa iraaryaalka walaalyaalka inta udhaxaysa rabbiga abuurtay ee eelahe maamula in kuntum haddaad tihiin kuwiina gaaladaa muuqiniin kuwa suganaya haddaad tihiin laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa iraryaal dhulalyaal inta u udhaxaysa allaha abuurtay ee maamula ee leh maahaane mid kaloo gar lagu caabudaa ma jiro yuxyii inta nool isagaa nooleeya wayumiit inta dhimatay isagaa dila rabbukum idinka hadeer lala hadlaayo isagaa idin leh idin maamulay idin abuurtay idin maamula wa rabbu aabaa'ikum idinka aabbayaalkiin rabbigoodna waa isaga abuuray ee maamulee leh aabbayaalkii alawaliina horreeyow wa qaal wuxuu kaloo eebba yidhi fi tadkiir xusuusin gudaheed bilmiisaaqi ballankii adka baa eebbana xusuusinayey alladii ballanka uu akhadahu eebba ballanka qabtay cala albashar dadka korkooda uu ku qabtay wahum iyagoon dadka weliba dhalan fii aslaabi aabaa'ihim dadka aabbayaalkood dhabarkooda iyagoo ku jiroo dhacaana ayaa ballan uu ku qabtay bian yu'minu inay dadku rumeeyaan birububiyatihi eebba rabbinimadii uu dadka uu rabbi yahay wayacbuduuhu inay eebba caabudaan oo walaa yushriku ayan cibaadada la wadaajin bihi eebe hayrahu waxaan isaga ahayn aayaddii macnaha caddaynaysa waa wadkur ayuha rasuululkariim waxaad u sheegtaa dadka id akhada rabbuka rabbigaa markuu qabtay min bani aadam aadam awlaadiisa xaggooda wuxuu ka qabtay min duhuurihim dhabaryaalkooda nucmaan baa la yihaa carafaad bay ku taal meesha ama waa ka dambaysa halkaasaa caalamu ulasbaax iyo caalamu ularwaax ayay kala yihiin caalamu ulasbaax waa markii la abuurmeel la dhashay caalamul arwaaxna intaan lays abuurin weeye ballankan goortuu dhacay sida laysu dhalaayo baa qof la arkaba qofka dhalaaya dhabarkiisii laga siibay waxaana waa arwaxdii kolkii laga siibay ballankaana lagu qabtay rasuulka waxaa la faray inuu inoo sheego caqli intuu ku rakibay iyo garaad wuu waashhadahum markhaati geliyey iyagii calaa anfusihim iyaga naftooda korkeeda wuu markhaati geliyey oo wuxuu ku yidhi alastu ma waanan ahayn birabbikum rabbiga idin abuuray ee idin leh ee idin maamulo ma waanan ahayn qaaluu giddigood waxay yidhaahdeen imaan qof u yidhi iyo bakdin iyo cabsi qof u yidhiba balaa inaadan oo rabbi ahayn warkeedaayo anta rabbuna adaa noo rabbi ah shahidna annagaa isku marag furnay inaad adiga noo rabbi tahay wa qaal waxaa kaloo seeba yidhi fii iqaamati alxuja gar oogideed gudaheed cala almushrikiin inta eebba keyrkii wax la wadaajisa korkooda baa garta lagu oogayey iyo wa ilsaamihim iyaga ku dhajintooda biha gartii lagu dhajinayo ayaa wuxuu eebba yidhi ul ka sursuubanan waxaad tidhaahdaa man axaduhaa kuma rabu samaawaat iraryaal yaa abuuroolahoo maamula iraryaalka ah sabci ee toddobadaa wa rabulcarshi carshiga yaa abuuray eelahee maamula carshigii alcadiimi weyn su-aashaa weydii bal jawaab ka sug jawaabtoodii waat sayaquuluun hadal kale male waxay odhan doonaan lilaah eebbaweyne ayaa u rabbi ah oo abuuray oo leh oo maamula kolkaa dabankii kuugu dhace xujadiina ku ogantaye qul waxaad tidhaahdaa afalaa tattaquun haddaadba garateen ilaryaalka toddobada duularyaalka toddobada uunka ku dhex jira inta u dhexaysa isaga inuu abuuray oosan toos leeyahay maxaa uga cabsan laadi rabbinimadii garate taqwadii maxaa la garan weyden qul waxaad tidhaahdaa afalaa tattaquun maa ka cabsataano caradiisii iyo ciqaabkiisa iska ilaalisaan oo kufriga iyo macsiyada caradii xiqaabka ay ku yimaadaan ma ka fogaataano iimaan iyo daaca ku dadaashaan laba daliilka ee naqliga ah ee rubuubiyada na tusinaya waxa weeye ikhbaaru ulambiya nebiyaal waramidood waalmursaliin intii la diray oo boqol iyo labaatan iyo afar kun lagu sheegay ayaa intuba waxay ummadahoodii ugu warameen birububiyati eebba rabbinimadiisa tacaala korhay wa shahaadatuhum boqol iyo labaatan iyo afartaa kun ee nebiyaal iyo rusula qiridooda ay calayha rububiyada korkeedii qireen wa iqraaruhum boqol iyo labaatan iyo afartii kun ee nebiyaal iyo rusul ahayd qiridooda bihaa birububiya ay rabbinimadii qireen dhowr tusaale qaada marka fa aadamu sow nabigii u horreeyey ma calayhi aadam korkii asalaam nabadgelyaha haatee qaala aadam baa yidhi fii ducaa'ihi isagoo gaf galay oo gafkii in laga dhaafo codsanaya ayuu yidhi rabbana warka meeshuu ka bilaabay arag rabbinimadii buu qiray axadkiina abuurtay eena lahaa eena maamulayow rabbana yaa rabbana isaga iyo xaawowe aniga iyo xaawiya ayuuna deylka ilaahay abuuray ee lahaa ee maamulayow dalamnaa waxaan dulminay anfusanaa nafafyaalkanaga markii la yidhi walaa taqrabaa haadihi shajara geedda ha u dhowaanina esgeedii labay uu leeyahay rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow dalamna waxaan dulminay anfusanaa nafafyaalkanaga kol haddii dulmi aan gallay dembi dhaaf iyo naxariis baan u baahana waxaan weydiinoon adiga hayna lama rabbi kale ma qabno wain lam takfir lana haddaadan adiga rabbi ah dulmigaan gallay adan noo dhaafin oo watarxamna adan noo naxariisanin dulmigaan gallay cadaabkiisii haddaadan nooga naxariisan lanakuunanna anigii xaa waxaan noqonaynaa min alkhaasiriin inta gurigeed baayu inta baabaaday ee gurigeed baay baanu ka mid noqonaynaa aadan baa yidhi nuux baa ku xigay wanuuxun nebi nuuxna qaala wuxuu yidhi fii shakwaa markii ummaddii loo diray uu muddo badan ku dhex jiray sida qur-aanku sheegay fii suurati alcankabuud walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caam sagaal boqol iyo konton sano hadduu wacdinayey waaninaayey wax laga maqli waayey ilaa siddeetan qof gacantiisa ku jirto markaasuu rabbi u cawday wa nuuxu nuux qaala wuxuu yihi fii shakwaahu cabashadiisii ilayhi tacaala eebbuu cabanayay rabbi buu ka bilaabay suu rumaysan yahay rubuubiyadii rabbi yaa rab aniga rabbigii abuuray ee ilaah ee imaamulow inahum qoladaad ii dirtaan ka dhashay casawni idiide inay rumeeyaan iraacaan waa diideen oo yay raaceen watabacuu waxay raaceen man gaaladii madaxda ahayd usan lam yazidhu u kordhinin maaluhu xoolihiisa wa waladuhu caruurtiisa ilaa khasaaran hoogiyo bamaane wax kale yay raaceen wey adna waa lay diiday cabasho labaad oo isla nuuxa waqaal wuxuu yidhi tanay la macno tahay rabbi yaa rab aniga rabbigayow inna qawmi qoladaan ka dhasheed ii dirtay kadabuun ibeeniye ee faftax kala bixi beynii aniga iyo wa beynahum iyaga dhexdooda kala bixi wey intii i beenisay iyo aniga intiina rumaysay intiina i rumaysay kala bixi fatxan kala bixin see loo kala bixinaya waa in la baabi'iyo qoladan beenisay nabiga intii rumaysayna la badbaadiyo waa kan kala bixinti allahu na kala bixi oo wanajini aniga i badbaadi wamana badbaadi maciya ila jira min almu'miniin inta xaqa rumaysay ka midow kaasna waa nuux ibraahim dhegayso oo rabbinimadii ka bilaabay warka wa qaala ibraahim nabi ibraahim wuxuu yidhi calayhi ibraahim korkii assalaam nabadgelyo ha aato fii ducaa'ihi nebi ibraahim tuugmadiisii wuxuu ku yidhi limaka maku waa la berinay meel saxraa ah oo xidlaa oo waxay tahay la arkin buu dadkii sii dhigay dhagax dhigay inay magaalo noqoto limakata uu u ducaynayey xaramillah eebba xaramkiisa ahay ashariif ee qiimiga badnay iyo walinafsihi isaga ibraahiima naftiisa ayuu u ducaynayey iyo waduriyatii ilmihiisa iyo farixiisa uu u wada ducaynayey wuxuuna yidhi rabbi yaa rab aniga rabbigayow ijcal yeel oo rabbi buu ka bilaabay ijcal yeel haada albalad beledkan oo kana ibraahim wey suuratu lbaqara rabbi ijcal haadaa baladan marna waa la nakireeyey rabbi ijcal haadaa baladan ijcal haada albalad waa muxara waa la macrifeeyey farqi u dhexeeyaa waxaa wey marka hore ijcal haadaa baladan ma dhisna haada albalad markaan waa dhisay marka intaan la dhisin iyo hadduu dhisay kadib u labadiiba waa la tuugay rabbi yaa aniga rabbigayow ijcal yeel haada albeled beledkan makaa aaminan beled nabadgelyo ka dhig waa goor goor usan dhisnay iyo hadduu dhisnaan labadaba idan axadka ilaah baryaayana waa kuma waa ibraahim khaliil raxmaan dacwadiisa waa mustajaab ragaasaa eeba aqbalay marka haddaad isku daydo tala xumo ood qorshaha maanta oo kale lagu talagalo ku talageshid oo tiraa ciidamo iyo wax meeshii gee ciidamadii abraha uu watay oo uu rabay meesha inuu ku qabsado markii dad qaabiloo ka hortagan la waayey shimbir baa qaabishay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil wa arsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaarati min sijiil fajacalahum kacasi maakuul idan meeshaa nabadgelyada allaa siiyey ibraahim baan alla u weydiiyey hadal beleda beledkan oo kana aaminan nabaadiina ka dhig ka gadaal wajnubnii allow aniga ibraahima iga foge iyo wabaniya ilmahan dhalay an nacbud alasnaam inaan alaab caabudno hayra ilaa kayrki inaan caabudno allow aniga ilmaygaba ka foge an nacbuda inaan caabudno alasnaam sanamyaal caabudna wey ibraahimna kayna wa qaala yuusuf nebi yuusuf wuxuu yihi calayhi yuusuf korkii iyo wacalaa nebiyina innaga nebigeenna maxameda korkii afdalu salaa naxariistan ugu qiimi badan iyo wasalaam nabadgelyo allaha yeele fii hanaa'ihi ibraahim yuusuf ammaantiisa uu calallaahi eebbaweyne korkiisa ammaanayey iyo wa ducaa'ihi yuusuf tuugidiisa iyaahu wuu eebba tuugayay wuxuu yidhi rabbi yaa rab kolkaa ninkii hadlada aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo yuusuf iyo intii kale oo dhan waa mari doonaa muuse iyo kulligood nin la arkaaba warka wuxuu ka bilaabayaa rab wuxuu yihi nabi yuusuf rabbi yaa rab aniga rabbigayow qad aataytanii waad isiisay min almulki boqornimadii adiga aada lahayd qaarkeed ishiisa bacdiyow oo magaalada masar iyo wixii joogay gacantaydaad gelisay wacallamtanii eebba weyna i bartay min tawiili laxaadiid riyooyinka lagu riyoodo fasirkoodii adigaa i baray faatira samaawaat yaa faatira samaawaat iraryaal eebbaha abuuray ee abuurideeda bilaabayow waalardi wa faatira alardi dhulalyaal abuuridood eebbaha bilaabayow anta adiga eebbaa keliga baa weliyi aniga allaha imaamulo ah maamulo kale ma qabo fi dunya adduunyada gudaheeda adaa igu maamula waalaakhira aakhir iyo dib dambana adaa igu maamula waxaan kaa baryayaa waa ka dalabkiisi intaa ammaan iyo mahadnaqbay bay ahayd dalabkii waxaa wey tawafani allow iofsoo nafta iga qabo musliman anigoo eebba ah mid adiga eebba ah ku hoggaansan wey aan kaa leexsanayn ka gadaal markaad oobsatana waalxiqni alla wihaleeshi asaalixiin dadkiisuu suubanaa ee adiga eebbaa xaqaaga gutay addoommaha xaqooda gutay alla kuwaasi haleeshiw waqaala muusa nabi muusena wuxuu yidhi fii bacdi dalabihi baryooyin badan iyo codsi badan buu eebba ka tuugay mid baa wuxuu ku yidhi ka mida rabbi yaa rab mid la arka warkiisa rabbi buu ka bilaabay kolka markii ilaah rusushiisa ammaanay oo subxaana rabbika rabbi lcizati amaa yasifu wa salaamun cala almursaliin marka laleeyahy rusul korkood nabadgelya ahaatay lisalaamati dariiqatihim wada fiican ay qaadeen baakan warkood oo dhan ba rabbi buu ka bilowdaa shirkiba ayaan samayn idan waxaa la rabaa warkaaga inuu rabbi ka bilowdo wuxuu yidhi nabi muuse rabbi yaa rob aniga rabbigayow ishrax afidii lii aniga sadri xafadkayga fircoon oo daaqiyaah oo jinni iyo shaydaan iyo insi intii ilaah caasisay ugu qallafsanaa baa loo diray wuxuu ninkaa u baahan yahay xafadkiisa inta la fidiyo yaqiin iyo iimaan iyo sabar iyo dulqaad iyo geesnimo laga buuxiyo yuu u baahan yahay wa ilaa ninkaa daaqiyadaa ee jabbaarka ah iskama dhicin karo kolkaa wuxuu ka bilaabay rabbi yaa rab aniga rabbigayow ishrax lii allow iifidi sadri xabadkayow si aan ninkii uga adkaado nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam kolka loo abaal sheeganayay tanaa loogu abaal sheegtay alam nasrax laka sadraka soo xabadkaayo kumaana waasixnin oo yaqiin iyo imaan isaga waaba la jaxay dhuunta inta mindi laga geliyey oo gumeerka lagu geeyey oo laba islaag laga dhigay oo qalbigiisii lasoo bixiyey oo wixii wasakha laga mayray iyo qeybtii shaydaanku waswaasin jiray oo iimaan iyo xigma laga buuxiyey waxaa loo tolay haddana alam nashrax laka sadraka inshiraaxu sadriga nuurun yaqdifuhu llahu fii qulubi man shaa fii qalbi man shaa waa iftiin uu ilaah ku ganaayo qofkuu raba qalbigiisa goortuu ku ganana oo nuurkaasuu qalbigaaga ku dhaco nuurkaasaa kuu noqonaya nal xaq iyo baadilka aad ku kala galatid markaa baadilka laguma gelinsiin karo xaqana laguma gabsiin karo wasadaqa allahu fii qowlihi faman yuriid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofku eebba hanuuniyo uu rabo xabadkiisuu nuurkaas ku tuuraayo insharaxu sadri markaa si kasta haddii la yeelo lagu gelinsiin kari maayo baatil xaqna laguma gabsiin karo oo ilaah baa halkaa kuu geliyey tii nabi muuse weydiinaya rabbi ishrax lii sadri allow xabadka ii waasixiyo iftiin iyo nuur iimaan iyo yaqiin sabar iyo dulqaad geesinimo iyo run sheegnimo allow qalbiga iiga buuxi aan anficoonkaadkaadi wayasir lii allow ii fudaydi amri howl weyn baad ii dhiibtay oo waxaa tii rasuul baa tahay ee adduunka waxa ku nool soo hanuun fircoon iyo ninkaa kibray ee la caabudayey kolka amarka haddaadan ii fudaydinin waxba kama qaban karo wayasirli allow ii fudaydi amri hawshanaad ii dhiibtay wey carabkaa xoogaa uu ka jirana warkuusan karin tanna waa i ceebaynaysa oo waxaa dhacaysa haddaan saan raba u hadli karin inaan ama dadkii qancinin oon warka u cadaynin amaba la yidhaha war haddaad waxdahay horta carabkaaga soo suubso waxlul allow fur cugdatan gunidan hadal la-aanta min lisaani carabkayga hadal la-aanta allow ka fur yafqahu dadkaad ii dirtay ha kaseene qawli hadalkayga ugu dambaysti intaa markaad aniga ii yeesho gacan yaraan u baahna keligay baanahay hawshii nin ila fuliya oo wasiiriya baan u baahnahay wasiirkuna qof islaameed hadduu yahay sadrabta wax kuula qaban maayo sababta kalsoonidii baan la helaynin marka ka aan walaalaha nahay ay odaya habar ba isku nahay kan iga dhig wasiirka isagaanan isgafaynin wajcallii allow ii yeel wasiiran gargaare ii kaalmeeya min ahli qawskayga kolka min ahliidii waan soo dhaafay haaruunu akhiya buu yihi haaruun ba iga dhig usdud bihi adri waashriku fii amri niya suubanida ka inusabbixaka kasiiran wanadkuraka kasiiran meeshaan keligay kaaga subxaanaysan lahaa annagoo dad badana aan subxaanaysano ee waxaad ii yeesha wajcalli allow iyeel wasiiran gacan yar min ahlii kamida wa qaala haaruun haaruunna wuxuu yihi markii yuusuf laga yimid libani israa'iil nabi yacquub awlaadiisa wuxuu u yihi muusaa ka tegey kitaab buu doonay isaguu ku dhaafay haaruuna yaa haaruun ukhlufnii fii qawmii wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin waa dardaarankii muuse markuu aaday duurisiina kitaabkii towraada uu doonay yaa haaruun ukhlufnii fii qawmi soo markii horeba isagaa risaalada la siiyey yuusuf wuxuu ugu weydiinayey haaruun wajcal lii wasiiran min ahli sooma kolka waa tegayaa yaa haaruun ukhlufnii fii qawmi qoladan aan ka dhashay bani israa'iil adiga gadaal maroo maamuloo la joog kitaab baan doonaya maxaad qaban doontaa markaan tago waa aslix wanaag ka shaqe hawshaada ha noqoto wanaagga dadka ahoo imaadaad heli doonta walaa tatabic sabiila almufsidiin dadkaa qaskiya labka wada ee kufriya macsiyo wada kuwaa jidkooda raaca yaa haaruun ikhlufnii fii qowmi wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin oo wuxuu muuse ka yaabayey muusaa tegey dadkiina haaruun baa lagu dhaafay diibaa intii la samaystay buu yihi kii dibiga sameeyey muusa saamiri baa wuxuu yihi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fa nasiya ilaahii muuse uu aaday waa ka way soo dabamareen waana dibigu isaga sameeyey wuxuu ku sheegayo warkaas markaasaa haaruun hadlay wa ina rabbakum araxmaan war dib wax idin maahe dibigaan saamiri sameeyey halla idin maaha wa ina rabbakum banuu israa'iil allihii idin abuuray ee idin lahaa ee idin maamulayay muusena aaday arraxmaan lalcijlu waa ilaaha naxariistay raxmaane ee dibigaan maaha ee saamiriya warkiisa ka baxa fatabicuunii aniga haaruuna iraaca anaa nebigiiniya rasuulkiiniya wasigii uu muuse idinkala dardaarmay waa aniga fatabicuunii aniga iraaca wa atiicu amri amarkaan idin farayana yeela waqaala zakariya wuxuu yihi fi istirxaamihi kolkuu eebbe ka naxariis dalbaayey rabbi meel kale warka laga bilaabi maayo rabbi baa laga bilaabaya waxa waa itiraaf iyo iimaan birububiya ay og yihiin wixii wax abuuray ee waxanta ee wax maamulaya isaga inuu yahay wax wax abuuray ee waxanta ee wax maamula oon isaga ahayn oo loo dab sheegto oo la tuugo ma jiro rabbi yaa rabbi aniga rabbigayo inii aniga zakariya ah wahana alcadmu lafi markii la waayeeloobo waa la qalqalloocanaya lafaha jilcaaya lama kici karo wahana alcadmu laftii jilicday minii xaggayga aatay washtaxala ara'su madaxii huriyey shayban iruu huray walam akun dabaaldegaaray iyo abaalsheegadka mana ahaan jirin hadda ka hor biducaa'ika tuugmadaada rabbi yaa rabbi mar labaad wey rabbigayow shaqiyan mid ku hongooba wey weligayna intaan ku tuugay faramarni iguma celin wey marka laba caadoo yaabla wey isagu wuxuu caado leeyahay sakariya tuugmo mar alla markuu wax rababa inuu eebbe gacmaha u dhigto eebbena wuxuu caado inuu siiyo markaasuu yihi walam akun biducaa'ika rabbi shaqiyan weli intaan ku tuugay honge kuma noqon ee maanta dan adag baan leeyahay ii ibuli marka isagoo eebba subxaanahu watacaala daaqka badatay kariim oo baari ah kana mid wax loo diidaba maaha waa rasuul haddana bal erayaduu jeediyey quruxdooda dhegeyso wuxuu yidhi jilaaciisii buu ka warramay inii wahaan cadmu minii washtacala ra'su shayban walama kun mana ahaan jirin hadda intii ka horraysay haddana ma filayo biducaayika adiga eebba a kuma ahaan jirin rabbi yaa rob aniga rabbigayow shaqiyan mid ku dhur darsada ma ahaan jiri waa loo yeelay wa qaala fii ducaahi mar labaad buu tuugayey awlaaddii baa ka daahday wuu gaboobay rabbi yaa rob meeshuu ka bilaabaan aniga rabbigayow laa tadarni ha iga aalin fardan kelinimada inaan wax dhaafaan raba aan diintii baroon u dardaarme kelinimadan ha iga aalin rabbi yaa aniga rabbigayow laa tadarnii ha iga halin fardan anoo keligaya wa anta adigana aad ka lahayn waa khayruulwaarisiin inta harta ee waxaad caasha adaa u khayr badan wey ciisa imo wa qaala ciisaa wuxuu yidhi fii ijaabatihi ciise jawaabidiisa lahu lilaahi wuu eebba u jawaabayey tacaalaa korahay su-aal baa eebba weydiiyey ciisa yaa ciisa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah dadkii ciise iyo hooyadii maryamo waa laba ilaah bay leeyihiine ma adaa ku yidhi wy ciisaa ka jawaabay jawaabashana ayuu ka jawaabay laakiin middaan daliilka ku jira ciise wuxuu yidhi ma qultu ma dhihin lahum banuu israa'iil ilaa ma hadal maahaana wax kale uma dhihin ada martani eebba ifartay aniga bii hadalka oo muxuu ah an icbudullah war dad yahow allah idin abuuray caabuda rabbii aniga ciisaa io rabbi ah i abuura ilaahay imaamula wa rabbakum idina idin rabbi ah idin abuura idin leh uu ciise yidhi waa qaan wuxuu nabi ciise kaloo yidhi mukhaadiban isagoo la hadlaaya qowmahu bani israa'iilkii loo diray abtiyaal baa loo ahaa wuxuu ku yidhi yaa bani israa'iil nebi yacquub awlaadiisiiye ucbuduu caabuda allaha eebba weyne rabbi aniga i rabbi ilaahay abuuray imaamula wa rabbakum idina idin rabbia waxaanad ogaataan haddaydan iga yeelin warka innahu arrinka inuu yahay man qofka yushrik la wadaajiya bilaahi eebba weyne waxaan eebba ahayn la wadaajiya faqad xarama allaahu eebba weyne waa xarimay caleyhi korkiisa aljannata ayuu ka xarimay wama'waahu minankiisa hoygiisa iyo xaruntiisa annaaru wey wamaa lidaalimiin dulmi falowyaal uma sugnaan min ansaan in u gargaarto ciqaabka eebbe iyo cadaabkiisa ka reeba heli maayaan gabagabadii wa nabiyuna innaga nabigeenna maxamedun aha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi korkii wasalama allaha nagu nabadgeliyo korkiisa ku badiyo keligiis meehe wacalaa ikhwaanihi nabiga walaalihiis korkooda walaalihii almursaliin ee la diray kaana wuxuu ahaa nabiga yaquulu mid yihaah cinda alkarbi shide iyo dhibaato hadduu la kulmo laa ilaaha ila allah alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allah rabu lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu samaawaati wa rabu lardi wa rabu alcarshi alkariim laba sadar wey dusha in laga qabto wey magaceeda ma taqaaniin ducaaulkarbi baa la yihaha goortaad yaabtid oo daadka jilbaha ku tag isha dhiigto rakaab suul galo meelad marse weydi weydid tanaam saasuu nabiga yeeli jiray marka waa in dusha laga qabto intaan beri la gaarin cashirkan cashirkiisa intaan la gaarin ducaa ulfarad iyo ducaa ulkarbi baa la yihi imaamu muslim baa wariyey fii baabi ducaa ilkarbi buu ku wariyey korka laga qabto laa ilaaha ila allah alcadiimu alxaliil laa ilaaha ila allah rabu lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu الsamaawaati wa rabu اlardi wa rabu اlcarshi اlkariim lama sadar wey qofaan qaban karin male dusha in laga qabto wey maxalushaahidka rabbi rabbida wey laa ilaaha waxaa farajka durbe loogu faydaayo oo markaad yaabtoo ducadan la akriyo farajkii waa lagaa faydaya waa barya halis oo yaabay ikhlaas iyo tawxiid midan laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebaweyne maahaane xaliha alcadiim uunkiisoo dhan ka weyna alxaliim dulqaadka badna laa ilaaha axad gar lagu caabuda ma jiro ilaa allah eebba weyne maahaane alihii rabbulcarshi carshiga rabbigiisa ah daliilkeennii wey carshiga abuuree lahaaye maamulayo carshiga alcadiim ee weyna laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa allah eebba weyne maahaane rabu samaawaat eraryaaluu rabbi ahaa abuuray hantay maamulay wa rabulardi dulalyaal rabbigoodaha hantay maamulay abuuray wa rabbulcarshi carshiga rabbigiisa carshi alkari wanaagga badnaaw haddaba markii amtiladaa lagu siiyey oo nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi yuusuf iyo nebi zakariya yaxye lagu sheegay maxamed lagu gabagabeeyey amtile kugu filan baad qabta wuxuu shiikhuu yidhi marka fa haa haulaa ilambiyaa nebiyaashaas aan sheegnay idaylkood waalmursaliin akhyaartaa la diray iyo wakayruhum intii kale min ambiyaaillah ambiyaaiillah eebbaweyne nebiyaashii ka mida wa rusulihi rusushii uu diray ka mida calayhim say u dhan yihiin korkooda asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo aatee kaanuu giddigood waxay ahaan jireen yactarifuun kuwa qira birubuubiyati illah eebbaweyne rabbinimadii tacaalaa korahay uu uunka isaga abuurtay keligiis oos hanta keligiis oos maamula keligiis ayay giddigood ictiraafsanaayeeno aqoonsanaayeeno isku raacsanaayeen wayadcuunahu kolkay eebba tuuga ayaana eebbay tuugi jireen bihaa birubuubiya jid eebba galow markaad tidhi adahay abuurtay oo ileh oo awoodi ku dhan tahay waxaanaan kaa baryay isi ama waxaanaan ka baga iga badbaadi waa jidaad eebba ku leedahay saa isagaa ku abuuray oo kuleh oo ku maamula laakiin haddaad in duufto ood meelo baas iyo reere muskood ka dhacdo yaad wax ku eli ood makhluuq iyo waxaan wax ku alin u yeeryeerato wayadcuunahu ilaah bay baryi jireen bihaa rubuubiyaday ku tuugi jireen wa hum iyagoo atamu nnaasi dad kuwa ugu dhammaystirana macaarif xag aqoon wa akmalahum akmal annaas dad su u dhan ya akmalu nnaas dad kuwa ugu kaamilnimo badana cuquulan garaad wa asdaquhum ugu run badan xadiidan war wa acrafuhum ugu aqoon badan billaahi tacaala eebba weyne wa bisifaatihi tilmaanihiisa min saa'iri khalqihi eebba uunkiisa inta ka soo iyaga bay ka yaqiineen fii haadihi alardi dhulka gudihiisa ku sugan daliilka saddexaad imaanulbalaayiin balaayiin baa rumaysay min alculamaa culamaa ka mida waalxukamaa abwaano birubuubiyati eebbe rabbinimadiisa tacaala korhaye u lahum iyaga uu rabbi yahay falikulli shay wax la arkana uu rabbi yahay waictiraafuhum qiridooda ay bihaa rubuubiyadii qiraan waictiqaaduhum maskax iyo maangelintooda iyaaha ay rabbinimadii maskaxda iyo maanka geliyeen ictiqaadan maskax iyo maangelin jaasiman go-an hafar daliilka u dambeeya naqliga waxaa weeye iimaanulbalaayiin wuxuu markuu kun kun dhaafo ama boqol kun markuu dhaafo intuu alaafka ka buxuu malyan gelayo kolkuu malyanka haddana boqolkii sii dhaafana balyan buu noqonaya kolka waa tiro badan alfu alfi alfin wey saddex goor wey balyan haddaad maqashid alfu alfi alfin kolka iimaanulbalaayiin balaayiin balaayiin rumayntood walcadadii tiro aladii cadad laa yuxsaa aan la koobi karin ahna min cuqalaa'i ilbashar dadka waxgaradkoodii wa saalixihim saalix ilbashar dadka intii u wanaagsanayd gidigood ayaa rumeeyey birubuubiyatii eebbaweyne rabbinimadii tacaalaa korhaye lijamiici alkhalaa'iq uun idaylkii uu rabbi yahay wallaahu aclam